isiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhextume asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kulan wacan dhegeystayaal idilkiinbaa meeloo joogtaan iswarboodina maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taariikh waxay ku aaseysan tahay tobanka bisha koowaad ee januari sannadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka booliska soomaaliya oo xaqiijiyay inay gacanta ku dhigeen askari dil u geystay qof shacab ah oo lagu dilay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir guddoomiyihii hore ee guddiga dastuurka labada aqal senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka hadlay caqabadihii ku horgudbanaa dhammaystirka dastuurka shantii sana ee lasoo dhaafay xilli uu xilka wareejiyey wad maqli doontaan ruushka oo kordhiyey weerarada iyo duqaymaha uu ka geysanayay yukrain warar gudaha iyo dibadda xubnihii joogtada ahaa ayaad dhegaysan doontaan aniga cabdicasiis beerada barnaamijka ila socodsiin doonaa darxaan farsamayn farsameyn doona mar kale kusoo dhawaada kulanka keynan iyo sida xowlan xayjaad naftaadiisa gelisa jannada iyo sida xowlan xayjaad naftaadiisa gelisa مصطفى شقاقي حنون دارسي مصطفى شقاقي حنون دارسي يا yaanu xantaday sidii guulay yaanu xishooday sidii ugu haday sidii fulay miyaan shoogin sidii ugu xalayow macaway saafigooda xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeya dhulka xasiskayna xasidkayna kala dila xeesagooda ma التقى العربية العلم الأفراح لو قولي مدى حد ريسة حد سيد قبورها قولي مدى حد ريسة حد سيد yaanu xantaday sidii fuulay yaanu xashooday sidii ugu yaanu xantaday sidii fuulay ashooradii sidii ugu xalaydiyo lacagway xisaabti kudaa xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xumeeyaa xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xumeeya ma weydaa heestan oo ay ku luuqeynayeen fanaaniinta kala ah ama xerku dhigooda xerkiisa mudanba waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed yuusuf ereed waxaa iskale allah u naxariistay abwaan maxamed cali kaariye laxanka waxaa saaray axmed nuur jaango waa ay sii soo baxay sannaddii kunaaoqotodobaiyotoddobaatankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka ka enan war maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal maya maadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan ishii bugtahay ku bikacso isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday timahadabidkaha ku noolo

qoraal ka soo baxay afhayeenka booliska waxaa lagu yiri maanta kowdii iyo labaatan daqiiqo oo duurnimo waxaa booliska gobolka banaadir uu gacanta kusoo dhigay askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka oo degmada xamarweyne waaxda gobanimo ku dilay abuukar maxamed nuuraane shan iyo lixdan jir ahaa ina hooye saaman cali abuukar eedeysanaha ayaa cadaaladda wajihi doona insha allah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska booliska soomaaliyeed gaar ahaan afayeenka ciidanka booliska sadiiq doodish isla qoraal kale oo iyana kasoo baxay ciidamada booliska waxaa lagu sheegay in taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo shacabka iyo booliska degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waskaashanay iskaashanaya gacanta kusoo dhigeen eedeysane xasan juule shaakir oo saaka dil u geystay marxuum cali taliye cariif hadaafow kaasoo lagu dilay bar kontarool oo ku taala waaxda xaawataako ee magaaladaasi afhayeenka ciidanka booliska gaashaanle sadiiq doodishe ayaa yiri eedeysanuhu cadaaladda ayuu marayaa waxaa arintan soo dhoweynaya sida muuqato bogaadinayana ehelada marxumiinta allah u naxariista siyaabaha kala duwan loogu dilay degmada balcadda gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale degmada xamarweyne ee gobolka banaadir muqdisho iyo qeybo ka mid a ah gobolada dalka waxay martigeliyaan inta badan dilal aan loo meeldayn oo geysanayaan mararka qaar ciidamada ka tirsan kuwa dowladda qaarkood waxaay dilalka ka geystaan goobaha ay markaa shacabka lacagaha kaga qaadaan qaarkood wadooyinka xiliyada ay rasaasta wadooyinka ku furanayaan halka qaarkoodna si ku talagala ah ay u dilaan wadayaasha mootobajaajka iyo dadka kale ee shacabka arrintaana waxaa inta badan walaac ka muujiya falcelinna ka sameeya dadka shacabka oo markaa ku eedeynaya hay-adaha amniga iyo ciidamada dowladdu in awoodii iyo shaarkii dowladnimo ee loogu talagalay inay ku ilaaliyaan shacabka ay ku dhibaateynayaan shacabkii ay cunayeen canshuurtooda sida muuqatana boolisku waxay xaqiijiyeen in labada eedeysane ee dilalka kala geystay xamarweyne iyo balcad in gacanta lagu soo dhigay sida uu xaqiijiyey sadiiq doodisho afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed dhinaca kalena guddoomiyihii hore ee guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ka hadlay munaasabad uu xilka ugu wareejinayay guddoomiyaha cusub ee guddiga dhamaystirka dastuurka labada aqal waxa uu sheegay kan sheekeeyey caqabadihii ku hor gudbanaa in dastuurka soomaaliya la dhamaystiro wax badanna laga qabto shantii sane ee lasoo dhaafay senatar cabdi qeybdiid waxa uu tilmaamay in caqabadda ugu weyn ay kala kulmayeen dhinacyo kala duwan ay ka mid yihiin darafyada saameynta ku leh siyaasadda si gaara dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xasilooni darada siyaasadeed siyaasadaha isdiidan danaha shaqsiga iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin inuu tilmaamay beesha lixaad ama beesha caalamka uu tilmaamay inay caqabad ku yihiin dowladnimada soomaaliya aynan rabin in soomaaliya hore u socoto inta badan marka lagala hadla dhamaystirka dastuurkana ay dhigayeen shuruudo iyo dhibaatooyin aan horey u wadeynin oo caqabad ku ah dowladnimada iyo dhamaystirka dastuurka waxyaabaha kale uu sheegay ka sheekeeyey senator qeybdiid waxaa ka mid ah in wada shaqeyn la-aantii ka dhexeysay golaha shacabka iyo aqalka sare shantii sane ee lasoo dhaafay ay caqabad ku ahayd in la dhammaystiro dastuurka soomaaliya waxaa jirtay in shantii sane ee lasoo dhaafay wax wada shaqeynaysan lahayn guddoonada ama baarlamaanka golaha aqalka sare iyo kan golaha shacabka waa kan senatar qeybdiid oo arrimahaa dhan ka hadlay iyo isaafgara in laga gaaro dastuurku waxa weeye marka dastuur la leeyahay waa heshiis bulsho weeye dad ay ku heshiiyeen saasuu marka ku noqonayaa nidaamkii ee lagu heshiiyey mudan yaal marweyn arrintaas markii annagu aan dhex galnay halkaana waxaa ku yaal eh, dokumentiyadii oo dhan haddaan ku wareejinaynaa wixii hawl ah ee soo qabsoomay waxaa marka arkayna inay jireen caqabado waxaan rabnay annaga caqabadihii aan soo aragnay waxaan rajaynaynaa walaalaheen guddiga cusub iyo madaxda federaalka baarlamaanka federaalka ee ay guddoonkoodii nala joogaanba inay madaxa ku hayaan wixii aan hore ula dhaqaaqi weynay caqabadii hortiil guddiga inuu gaarsiiyo dastuur ku dhaqan dhaqanle in la gaarsiiyo haddee in maaragtay maaragtay lagaa in waxay u baahan yihiin gacan marka waxyaabaha marka caqabadaha ah ee aan marna laga gudbi karin ilaa laga muxeeyo waa arrinta muxuu aha wadaxaajood wadaxaajood siyaasadeed ee ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka ahi inay ka galaan qodobada dastuurku cayimayo oo u baahan in laga galo wadaxaajood nasiib wanaag anigu hadda waxaan ogahay Eh, qayb ka mida already alxamdulilah eh, kulankii hadda u dambeeyo madaxda inay ka gaareen eh, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu qayb ka mida in ka mida inay go-aan maaragtay is-afgarad ka gaareen waxaa kaloo caqabad ahayd oo iyadana aan la hilmaami karin waxa ah muxuu ahaa khilaafka ama wada shaqayn wada shaqayn la-aanta labada aqaloo baarlamaanka federaalka golaha shacabka iyo aqalka sare ma jirin wax wada shaqayn oo ah dhow iyo wada tashi dhow oo arrintaas laga gala ma jirin lamana raacin sida ka muuqata dastuurka qodobka communi toddobaad oo kale iyo iyo arrimo kale oo badan oo labada aqal ka dhexeeya weli uma aysan helin xal labadii aqal intay isku yimaadaan inay xalliyaan marka muxuu ahaa waxyaabaha kale waxaa ka mid ahaa oo maqnaanteedu ay ahayd caqabad muxuu ahaa awoodii garsoorka oo meesha muxuu ahaa dalka gaar ahaan maxkamaddii dastuuriga ahayd oo meesha ka maqan oo dastuurkii marka marka ku-meel uu noqday nin walba bajku rabo inuu markaas sidii la rabo beytka loo isticmaalo aan la ixtiraamin yani aan odhan karayo lababa dhowrin markaan saas tartiib u sheego waxaa kaloo caqabadaha ka mid ahaa oo meesha ka maqnaa maqaamka muqdisho oo waxyaabaha la rabay in go-aankaba laga gaaro meeshaani de waa caasimadii dalka maqaamkeeda noocee weeye xaggee bay xaggee hayaan matuula oo magaalo degmo ka mid ahaa ee dawladda ka mid ahaa ma dowlad goboleedba ma ma dowlad ma ma ma maamul goboleeda ah? maxay yacni meel ma jirin yani waxaa wey maqaamkii muqdisho meesha waa ka maqan yahay arrintaasna waxaa waajibkaas yacni qeyb ka mid a ah waxay noqonaysaa wada shaqaynta labada aqal maadaama uu sharcigu siinayo in ay arintaas mas-uul ka yihiin labada aqal oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ehm, waxyaabaha kaloo laxusi kale waxaa ka mid ah oo aada iyo aada runtii ah wax marnaba indhaha laga qarsan karin waxa weeye xiriir la-aanta ama wada shaqo la-aanta ama iska indha dowlad goboleedyadu sida dastuurku qabo waxaa dastuurkan laleeyahay wuxuu waxa wuxuu matalaa aqalka sare wuxuu matalaa dowlad goboleedyada in fact mana matalo waa yimaadaan halkaasay xataa inuu aqal jiro oo ka maqan yahayba mararka qaarkood halkaasaa la maraa waxaan aragnaa iyadoo la isku haysto dowladii xukuumaddii iyo meeshii ahayd nidaamku sida uu hadda nidaamku dhigayo wax kasta oo tabashaah oo ay qabto iyo wadaxaajooda dowlad goboleedyadu inay maraan aqalka sare oo markaas hadda ka hor mar baa dhacday laba kun iyo labadii kun iyo labaatankii wafuud baa la kala diray aqalka sare waxaa loo diray dhammaan dowlad goboleedyada lixdaba including barandil gobolka banaandi wixii caqabada ay ka tabanayeen dawladda dhexe waa la soo qoray laakiin markii lasoo soo aruuriyey afwaakana maylla ka aameen ya yaa horta ma la dhegaysanhaya ayaa meeshii timid marka waa laska documentigaasi waa yaal meel buu iska yaal marka maxay tahay marka arrintaas ku dhacday hadday jiri lahayd culayska badan ee dowlad goboleedyada ee jiraa Eh, iyo ka jira eh, dowladda dhexe waa yaraan lahaa hadduu jiro yani proper channel ay ku wada xiriireen aqalka sare iyo eh, dowlad goboleedyada hadday wada xiriireen dabcan sharcigii baana siinaya sidaas maaha wax iska iraaha yani meeshaasi waxay u baahan tahay marka maxay tahay in la iswaafajiyo waxa aan qoranayno dastuurka iyo ku dhaqankiisa dadka dastuurka rabaa inay ku dhaqmaan in la iswaafajiyo waxaad moodaa meesha haddaan ku dartay aqalka inuu helin ayaa la moodaa markaas saas aban loo qaataa ma garatay ehm, waxaa kaloo maaragtay waxaa kaloon meesha ka marnayn nooca federaalka what kind of federaal dalku qaadanaya weli intii laysaga yimid laba hor nuucaa qaadana waa waxyaabaha caqabadda ah oo mar walba qof waliba xariga meeshuu rabo uu u jiidanayo intaas kadib haddaan saa ku daayo waxaa dastuurkii dhinac uga jira ayadana oo dastuurkii kumeel gaarka ah, yacni dowladdu uma samayn federaalkaahi bajad ku shaqeeyo looga madax banaanaado in qola ajnabiya intay kuxajiraan kenya anaa ku wadee maanta nairobi aan ku geynaa aan kusoo ayaanan kusoo nasiiye <laughs> maaragtay eh, muxuu ahayday eh, ma jirto eh, bajet miisaaniyadeed ee ku filan ee dastuurka lagu meelmariyo ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hadda anugu ma oga hadda yaantaan ma aqaan hadda guddiyadan dambe hadda haddii ilaahay wax ku dara ma aqaan intaa kadib mar hadda yani waxaan u sheegayaa yacni ma ahan ciladayn iyo cid gaara inaa ujeedo waxaan rabaa guddiga ee hadda hawshaan meesha maanta ka qaadaya guddoonkuna inuu maqlo haddaanan guddigan la baawargarayn nimanka halkan ku jira oo ah la yidhaahdo xalane meeshaan xalan la yidhaahdo beesha lixaad balaayadu fadhido balaayadaasi soomaaliya dastuur iyo dawlad midna uma rabto hadday dastuurka xataa kula saxayaan hadday xataa talo kugu biirinayaan ma ahan tala dhaqanka iyaga iyo diinta iyada ku salaysan ma noqonayso annagu dhaqan baan leenahay diin baan leenahay marka de si marka ninkaan adigu aad dastuurka u dhiibto tiri orada aad haddee ninkaan haddaadan adigu uh, dawladda iyadoo aysan ku aysan ka ka ka ka ka kaaftoomin inuu galo xeradan inuu galo daada ka kaaftoomin iska meesha waa tagtegaynaa anagu maarata aad iyo aaday umahadsantihiin intaas kadib waxaan rabaa walaalkay guddoomiyaha cusub iyo guddiga cusub guddoonka cusub aan idhaahdo waxaan rabaa halkan inaan ku wareejiyo iyo way nala joogaan madaxdayadii labada aqal marwo sacdiyo iyo mudane cali afar documentaa raba inaan kudi qabyo qoraalkii saddexaad waa kanaa waxa wey waa qabyo saddexaad waana ku dhammaystiran yahay wixii u baahnaa farsamo iyo tilmaan iyo talo senator cabdi xasan cawaale qeybdiid gudoomiyihii hore ee guddiga dastuurka ama dhamaystirka guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa oo ka sheekeeyey caqabado badan uu ku horgudbanaa in horey loo wado nidaamka dhammaystirka dastuurka soomaaliya oo waqti badan qaatay ilaahay haatan aan laga sameyn horumar ballaaran waxa uu wareejiyey xilkii gudoonka uu ku wareejiyey gudoomiyaha cusub ee gudiga dastuurka waxaa goobta munaasabada ka hadashay guddoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha shacabka marwe sacdiyo yaasiin xaaji samatar oo iyana kula dardaarantay guddiga cusub inay dardargeliyaan dhammaystirka dastuurka si looga baxo khilaafka iyo ismariwaaga ka jira golayaasha siyaasadda soomaaliya keliya inaa xusaan rabaa mid waa mahadnaq guddigii hore oo soo shaqeeyey oo howlaha badan soo qabtay eh, ani iima suurtogelino waxaan xasuustaa maraan u orday guddigaas xubin ka mid ah oo dumarka waa la necab yahaye nine o'clock intii baarlamaanka imaaday fivena laga baxay jas inaanan dumarka soo gelin waxaa fadhiya xildhibaan cabdixakiin oo ka mid ahaa waxaan umalaynaya qolooyinka iga jiray waawaa <laughs> marka am joogin marka inuu yahay maya xildhibaanadii horaan sheegayaa burhaan iyo ka mid bay ahaayeen marka in uu yahay muhiim ayaan ogaa mar kasta guddigaa waxaan waqtiga u gelinayay ilaa aliyo hadeerna waa aaminsanahay inuu guddi aada iyo aada muhiima u yahay mar labaad iyo mar saddexaad ayaan idinka mahadnaqayaa waxaan codsanayaa siduu guddoomiyaha cusub idinka codsaday inaad la shaqaysaan maadaama aa ogeydeen waxyaalihii hore oo boolaha ahaayo dhagaxyada laydiin dhigay saa ula leexisaan waa idiin mahadcelinayaa ragga cusubna waxaan idin leeyahay waxaan ku faraxsanaa inay gabar ku jirto anu dadkii gabadha usoo dagaalamay baa ahaa cabdixakiin la dagaalamay baasha ma qariye marka in ay gabar soo gashay waxaana aan ogahay inay gabdhuhu ay ka mid ahayd haa meel walba niman wada taaganoo suuga lahayn marka alise cadar inuu idinku dhex jiro oo gabdhihii ay kasii awood badanayaan guddiga hore ayaan aaminsanahay ilaahay subxaanta qof aada actif oo ah runtii iyadoo aan madaxeeda ku jirin baa wallaahi soo wacay waxaan ku idhi qof yaa meeshaa gal oo ku bushkareeyey kala shaqeeyey taasna aada iyo aad ayaan maaragta ugu faraxsanahay marka insha allah inaad hore u socotaan aad noqotaan waxaad noqonaysaan dee star derbiyada dahajirka darsoon saddex iyo tobankii la sheegi jiray anuu maa soo arkine inaa idinku bal aad noqotaan lix iyo toban mise shan iyo toban wareber aad tihiin dadka halkaa lagu qoro dastuurkaana ani waxaan qabaa in la dhammaystiri karo dadka aaminsan baana xalanaa hor istaagay iyo dowlad baa diiday <clears throat> maaragtay ma umalaynaya inuu excuse idiin noqonayo marka inaa intaa ku dadaashaan oo wixii xataa dib loo dhigi karo qodobba waxaa jira la dhihi doono dib ha loo dhigo markii wakhtigan laga gudbo laakiin waa dhammaystiri kartaan ilaahay subxana wa ha idinla garab qabto waa idiin ducaynayaa guddoomiyaha ehlubeytka ah oo martida u nahayna anoo salaamaya oo kusoo wareejinaya asalaamu calaykum gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwa sacdiyo yaasiin xaaji samatar ayay ahayd oo iyana ka hadashay madasha ay xeerarka kula kala wareegayeen gudoomiyii hore ee guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya senatar cabdi xasan cawaali qeydiid iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan ku wiye subaho barnaamijka kulanka keena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiina waad nagala socotaan saaxiibayaal markan waxaan eegi doonaa xubintii wax ka bara caalamka oo toddobaadkan aynu ku eegi doono dalalka faransiiska faransa waa dal ka mid a dalalka dhaca qaaradda yurub waxauu ku jiraa dalalka ugu awoodda badan dunida lahena codka vito bowerka waxay ku jiraan gaashaanbuurta nato waana dal markaa saameyn ku leh siyaasadda caalamka iyo tan yuruba burhaan diini ayaa diyaar la ah xubintii wax ka baro caalamka oo toddobaadkiiba mar ag aad ka dhegaysataan keynan And now, the nations of the world, brought to you by Yako Warner. kulanti wanaagsan dhegaystayaal milarba aa joogtaan kusoo dhawaada xubinta wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligaan oo kale ayaad ka dhegaysataan radio kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal waxaan kaga hadli doonaa wadanka faransiiska dalka faransiiska oo waxaa loo yaqaanaa jamhuuriyadda dadka ee faransiiska waxaana uu ku yaalaa galbeedka qaaradda yurub waa dal ay ku hareeraysan yihiin badaha atlantikada mediteraneanka badda waqooyi kanaalka ingiriiska ku xira iyo webiga rayn la yidhaahdo sidoo kale faransiiska wuxuu xuduudhula la leeyahay wadamo ay ka mid yihiin biljimka luxemburg jarmalka switzerland talyaaniga monoko spain iyo andora taariikh ahaan marka dalkan dib loogu laabto laga soo bilaabo sanadku markuu ahaa sideed boqol ilaa labaiyo labaatanki bishii sebtembar sanadkii kun toddoba dalkan waxaa ka jiray nidaam boqortooyo ah waxaanu noqday dal jamhuuriyad ah oo dowlad dhexe leh dastuurka wadanka u yaalana waxaa la qoray afartii oktoobar sanadkii kunsagaalboqoliyoafariykontonkii taariikhdu waxay qortaa in boqoradii faransiiska soo maray uu ka mid ahaa boqorkii la odhan jiray oo dhowr wadan oo reer yurub ah xataa qabsaday faransiiska oo ah dalka ugu weyn wadamada ku yaala galbeedka qaaradda yurub sidoo kalena waa dalka saddexaad ee yurub oo dhan ugu weyn dunidana waxa uu ka yahay dalka labiyo afartanaad ee ugu weyn dhul ahaan caasimadda waddanka waxaa la yidhahdaa baariis dadka faransiiskana waxaa lagu qiyaasaa in ka badan toddobayo milyan oo ruux taas ayaana keentay in loo aqoonsado dalkan inuu noqdo dalka labaatanaad ee dunida oo dhan ugu dadka badan iyo dalka labaad ee yurub oo dhan ugu dadka badan faransiisku waxa uu ka mid yahaa waddamada la yidhaahdo awood ayay leeyihiin ilaa qarnigii sagaali tobnaadna waxa uu ka mid ahaa wadamada dunidan ee wax gumaystay dalkan qaramada midoobay wuxuu ku taxgelisaa inuu ka mid yahay wadamada ugu badan ee ay ka soo baxeen dadka taariikhda ku leh dhanka cilmiga hay-addan yunesko waxa ay sheegtaa in dalka faransiiska ay aqoonsan tahay dalka afraad ee dunidan ugu dhaqanka weyn waana taastan sababta u ah in si joogtaa ah dalkaasi ay booqdaan oo ay dalxiis ku tagaan dad tiradooda ay gaarayso siddeetan iyo milyan oo ruux sanadkiiba lacagta waddanka laga isticmaalo waa yuuro siyaadka gaadiidku isku dhaafaanna waa dhanka midig luuqadda waddanka looga hadlana waa faransiis xagga dhaqaalaha haddaanu egnana faransiiska wuxuu ka mid yahay wadamada ugu dhaqaalaha badan dunidan ku noolnahay dalkuna warshado badan ayuu leeyahay sidoo kale dalxiiska ayay dowladda faransiisku dhaqaale aan yaran ka heshaa meelaha ugu badana la booqdo waxaa ka mid a ah taallada weyn ee bartamaha baariis ku taalla xagga ciidamadana faransiiska wuxuu ka mid yahay wadamada ku jira ururka gaashaanbuurta nato dowladda faransiiska waxay sidoo kale ka mid tahay dowladaha dhaqaalaha badan ku bixiya dhanka ciidamada sidoo kalena dowladdu waxay xubin ka tahay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ururka midooda yurub ururka ganacsiga adduunka ee w t o iyo booliska adduunka interbool la waana dal haysta hubka nukleerka ah xagga diimaha haddii aan eegnana dadka faransiiska badankood waa masiixiyiin waxaana ay dalkaasi ka yihiin boqolkiiba sagaashan iyo afar muslimiinta oo dalka dadka kunal ka ah boqolkiiba afarna waxaa tirada guud lagu qiyaasaa shan ilaa lix milyan oo ruuxo dhaqan ahaan dadka faransiiska waxay isku egyihiin dadka talyaaniga waxaana dumarka faransiiska dhaqan ahaan u xirtaan maro u samaysan sida cambuurka oo kale oo dhanka hoose u weyn qaarka sarena u yaryar halka raggooduna ay xirtaan maryo khamiiska u qaab eega dhanka cunadana dadka faransiiska waxay dhaqan ahaan u cunaan hilba la dubay oo haddana maraq loo yeelay oo dalkaasi looga yaqaano via qrasa ugu dambayntiina haddii aanu eegnan xagga cayaaraha faransiisku kubadda cagta aad baa looga xiiseeyaa cayaartooyda qaranka faransiiska oo lagu naneyso cayaartooyda buluugga waxa ay ku guuleysteen laba markuubka adduunka sidoo kale xulka faransiiska wuxuu guule ka gaaray cayaaro kale oo caalami ah cayaaryahano magac kula dunida ayaana faransiiska u dhashay à xubintii wax ka bara caalamkana dhegaystayaal toddobaadkan waa naga intaa taniyo e toddobaadka dambe nabadgelyo umahadsan waryahan ibrahim diiran la socodsiinaya xubintii wax kabara caalamka ayuu ahaa oo qayb ka ahayd barnaamijka kulanka keenan markana ruushka ciidamadiisu waxay kordhiyeen duqeymo iyo weerar toos oo ay ku beegsanayaan magaalooyinka dhaca qeybaha koonfurta iyo bariga dalka ukrein gaar ahaan magaalada solidar wasaaradda gaashaandhigga u k oo iyadu wax ka qortay arrimaha dagaalka ukrein iyo rushia waxay sheegtay in ciidamada ruushku ay haatan gacanta ku hayaan magaalada solidar loo yaqaano oo kamid ah qeybaha bariga dalka ukrain gaar ahaan gobolka joneski sidoo kalena muddo afar maalmooda ay ku dagaalamayeen ciidamada ruushka iyo ukrain qabsashada solidar waxa ay ka dhigan tahay in markaa ay muhiim u tahay in ciidamada ruushku ay gacanta ku dhigaan magaalo kale oo muhiim u ah oo markaa ay ka qabsadeen ciidamada ukrain waxay isku dayaan weli inay gacanta ku dhigaan qeybaha ay horumarada ka sameynayaan gaar ahaan solidar iyo bakhmut ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen wasaaradda gaashaandhigga u k sidoo kale waxay hadalkeeda ku dartay in inta badan dagaaladu diiradda lagu saaray in markaa ay dib ula wareegaan ciidamada ukrein dhankooda dhul ilaa laba boqol oo kilomitir ah oo iyana markaa u dhow qeybaha bariga ukrein oo ciidamadu ay ku dagaalamayaan haatan ciidamada ruushku uu taageero iyo maleeshiyaadka kale ayaa isku dayay inay qabsadaan bakhmud iyo solidaar muddo bilooyin ah iyadoo oo markaa dad badanna ay ku dhinteen intii dagaalada ay socdeen sida laga soo xigtay weriye u dhashay dalka ukrein oo lagu magacaabo yuri butasov solidar waxaa markaa gacanta ku haya haatan sida lasoo warinayo ciidamada waddanka ruushka balse waxaa laleeyahay weli waxaa laga maqlayaa duqeymo xoogan iyo madaafiic ku dhacaya iyadoo qaraxyo ay sameynayaan haamo shidaal iyo keet hub oo markaa halkaa ku yaala qabsashada bakhmud waxaa laleeyahay ciidamada moscow waxay u ogolaaneysaa inay horumar ka sameeyaan magaalooyin kale oo muhiima ah oo ay ka mid yihiin karamaturiski iyo slovianiski oo iyana ah magaalooyin kale oo muhiim ah toddobaadkii lasoo dhaafay saraakiil ka tirsan mareykanku waxa ay tilmaameen eh, in ay bakmood haddii ay u suuro gashay inay qabsadaan magaalooyin kale ay haatan doonayaan ay tahay mid ay ku doonayaan in ay horumaro kaga sameeyaan dagaalka ruushka iyo ukrein madaxweynaha dalka ukrein vladimir zelenski oo isna xili dambe warbaahinta dowladda u jeediyey khudbad uu shacabkula hadlay waxa uu tilmaamay in baqmood iyo solidar ay haatan wajahayso burbur xoogan wax waliba si guud bay u burbureen ma jirto wax haray oo nolol ah ayuu hadalkiisa raaciyay isagoo ka hadlayay telefishinka dowladda hogaamiyaha ukrein valadimir zelenski barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network

udoonayayo anigana daraada indigidaaye naftaa ku diyaare dadka daanka doortaay cawaan cawaan cawaan dalabhayna cawaan cawaan cawaan dalabhayna dhegeystayaasheegeystan daale aynu gaarnay waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta faadmo cabdulahi kaahin mandeeq iyo daawud cali masxaf ereyada waxaa iskale axmed ducaale xiirey muusiga daawud cali masxaf ayaa saaray waxay dhextaalka barnaamijka kulanka ka heleen heese kale ayaa noo soo socdaa iyo warbixino kale balse markaan xuskusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin talaadaha taariikhduna waa tobanka bisha koowaad ee januari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta tobanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol konton iyo shan cisho haddii aaliidmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideeddii xildhibaanadii kumeel gaarka ahaa ayaa codka kalsoonida siiyey xukuumaddii uu sanadkaasi soo dhisay allaha u naxariistee ra-iisul wasaarihii xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde maanta oo kale sanadkii labada kun shan iyo tobankii waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira urur goboleedka igad maantaoo kale sanadkii kun sideed boqol tareennada dhulka hoostiisa mara ee magaalada london ayaa shaqo bilaabay maanta oo kalena sanadkii kun sideed boqol hogaamiyihii xilligaasi ee dalka filibiin amilia kunaado ayaa waxa uu shaaciyey inuu ka baxay heshiiskii baariis ee dowladdiisa la gashay dowladdii kale ee mareykanka Maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol labatan iyo sedexdii, dowladda Mareykanka ayaa dhammaan ciidamadii ka joogay dalka Jarmalka kala baxday. Maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol iyo afartankii, diyaaradihii dagaalka ee dowladda Jarmalka ayaa weeraray maraakiib dagaal uu lahaa Ingiriiska, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday soddon iyo shan askari, saddex markab oo nuuca dagaalka ahaana waa ay quuseen. Maanta oo kale sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii shirkii ugu horeeyey ee golaha guud ee qaramada midoobe ayaa lagu qabtay magaalada new york ee dalka mareykanka waxaana ka qayb galay wakiilo ka kala socday konton iyo kow dal ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii boqorkii xilligaasi ee dalka jordan ayaa booqasho aan horey loo shaacin waxuu ku tegay magaalada talafiif ee caasimada yuhuudda ahayd guud ahaana waagay intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka barnaamijka kulanka k n n mahadsantaha luul maxamuud aadan oona la socodsiineysay xubintii maanto kale maxaa dunida ka dhacay qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka k markan haddii aynu eegno warbixin loogu magacdaray badbaadadii cajiibka ahayd majaalada daamiroor ayaa qortay in laba wiiloo dhallinyar ah lasoo badbaadiyey badbaadadaasna lagu tilmaamay mid cajiiba ah kadib markii iyagoo ku gurguranaya habka biyo ay markaa ku dhaceen meel goda oo biyo mareenka u dhowaa dhallinyaradan ayaa la sheegay inay ku xayiirnaayeen saacado ka hor intii aan markaa laga soo badbaadin dadka degan agagaarka halka loo yaqaano boraka adelaide oo dhacda koonfurta australia ayaa markaa muujiyay kheyradhaan kadib markii ay dareemeen inay jirto khatar soo wajahday dhallinyaradan ku sugnaa goobaha ceelka ama godka arrintan ay markaa khatar gelin kartay naftooda waxaa la fahamsan yahay wiilashan oo da-doodu markaa ay u dhexeyso labaiyo ilaa saddex ay ku gurguuranayeen ama ay marayeen xilliga godka tunalka laga furay ee loo yaqaano mawson lakis oo ah iyana xaafad kale oo magaalada ah. waxaa la aaminsan yahay in markaa ay saacado ku xayirnaayeen halkaa waxaa markaa lagu tilmaamay badbaadada cajiibka ahayd labaduba waxaa laga badbaadiyey xilli dambe oo markaa laga soo bixiyey warbaahinta ayaana aada u hadalhaysay kuna tilmaantay arinta badbaadadii cajiibka ahayd majalada damirar oo u k kasoo baxda ayaana lagu qoray oo ciwaan looga dhigay ugu dambeyntiina gaabon madaxweyneeda ali bongo waxa uu markaa u magacaabay markii ugu horeysay taariikhda dalka gabon ra-iisul wasaaraha wadankaasi ross christian osoka rabonda inay markaa ku shaqeyso nidaamka madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha cusub oo dalka ay noqon doonto hore waxaa u ahayd wasiirkii gaashaandhigga master osuka robonda oo ah sagaal iyo konton sano jir oo hore loogu magacaabay bishii julaay sannaddii laba kun iyo labaatan waxay markaa haatan la kordhiyey doorkeeda ra-iisul wasaarenimo oo lagu daray inay markaa noqoto haweeneydii ugu horreysay oo madaxweyne ku-xigeen ka noqota dalka gaabon taariikhda inta la xasuusto markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay yaa hirshabeella ya koonfur galbeeda ya sajubballaana ya galmuduuga buntland gaar bay isku taagtay buntland gaar bay isku taagtee ma ogtihiini <laughs> rag oo dhamme walwalow waa la goostaye la goostaye gobolkii ou jooge waa la goostaye horaa waxaa loo yidhi eh. ninkii gooni u goosto oo eh. gacalkiisna ka guuro eh. usaa garab la'aan ku dhacaayo war cilmibaaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday in buntland ay deni kadib sii jiri doonto aryaadhaha barofesor kabiir ah oo arrimaha caalamka ku xeeldheeraa waxa uu yidhi si kastoy lama dowladood u yihiin kanada iyo maraykanku ogow ah. haddana waa unqaaradda ameerika war cilmi baaris muddo hal qarniye la samaynaya waxaa lagu ogaaday ah. in cusbada iyo sonkortu ah. ay isku midab yihiin laakiinse dhadhanka ay ku kala duwan yihiin warwarlaweynay heedhaha haddii ay buntland goosato gooni u istaagtay soddon sano waxaan goobayee gaari kari waayey haddii ay u guureen iyagu guri abaareedka anay ila gudboon tahay midnimo inaan goleeya war waa arrin fiicane muuse ma kula qabaa war midnimo muuse ogolaaday dani inuu diidaa maanta say tahay allah u naxariistay abwaan hadraawi wuxuu yidhi ah. gobonnimadu waa libin ku tixan geeddi nololeed marka uu gabaabsado xilliga laga gu' weynaaday ah. ayuunbaa ninkii gudan karaa dhan ugu guura war dadka ma kala qabatee ah. dani maa la afgarta waa loogyaha wuxuu goobaye horaa waxaa loo yidhi daweel la'aan xaasha duusho duruur la'aan roob ma yimaado suul dhabaale waa hadal haddana waa sigooniya aan maqli jira war kalamaaney dalka dalka guushiisu waa deni daalima maaye wuu bedeli masaanay ku dambaysay war madaxweyne hadduu noqon lahaa dani dalku ma kala go'een waana hagaagi lahaa marka ciddii u diiddaa qalad kale war brofesor axmed ismaaciil samatar baa hadda ku hor madaxweynaha soomaaliya uu tartamay kadib markuu wareeggii koowaad ka gudbi waayo toddoba cod helayna ayraboorka hargeysuu ka degay markaasuu ciidda dhunkado midnimadu weliguu u ololaynayo ka soo hor jeestay goonisuutaanka somalilanna aqbalay dalkaygii saxda ahaana haddaan imid buu yidhi abbawtan oo kale warnimayow ra'iisul wasaaraha waddanka waa xamse xamse cabdiaare eegga eh. kaylada kale yeedhyeedhina maxay tahay war bishaarow eh. bilaash baad eegga eegga u guraysaaye eh. horaa waxaa loo yidhi nin xaaskaaga raba gabadhaada kuma qanco armadeeyo waa rabaa roobaa lugu waaye war buntland waxay odhan jirtay hooyadii federaalka nahaye ma carruurtii baa ku caasiyowday mise hooyada ilmaheedii nacday war hadda hooyadii federaalka waxay u sharaxan tahay kaalintii labaad ee goosashada war hooyadii federaalka haddii fiinaal ka saati aabbihii federaalka meeli ku sugahay hayte hayamadeeho xaggana ma ka bilaabatay war waalid iyo wiil hadday isqabtaan wiilkaa gardaran aga wargo warkaa ma iska hubisid war shirka koonfur galbeed ma gooniisutaag baa isagana looga hadlayaa buda waryaa tolkayoona kowaga walka dhex jiree goradaanuuna war buntland somalilan wax badan bay ka koobiyeysay waxayse ugu darnayd markay goosashadii ka koobiyeysay kaabartaa kaabadiyaa ma la dhihino war waxaan la yaabay maamul goboleed inuu yidhaahdo waa go'ay xildhibaanadii iyo wasiiradii matalayana ay iska joogaan oo weliba aysan juu ka dhihin bal ayagu yay matalaan war wasiiradiiyo xildhibaanada somalilan bay lamid mid noqonayaan aaga oo iyagana ma muqdishoa lagu dooran war ilaahay u naxariista gaariyo wuxuu hore u yidhi nin wax diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin war allah u naxariista xadraawiba wuxuu hore u yidhi wax diidda markay jirtaa wax doonkuna meelmaryah aryadhaha anigana allaha ii naxariista waxaan idhi goordaambe ninka guurayow ma goobtay geed qaabow kor dambe ninka guurayow ma goobtay horta geed qaabow war kalamaaney barofesor yahya caamir wuxuu yidhi dad badan ayaa go'aanka puntland u fasirtay ismuujin iyo inay wax ku jukaysanayso inay rabto in la tuugtuugo si ay u dareento inay muhiim tahay dad kale ayaa u arko qaran soomaaliya ma jiro hadduuna madaxweyne ama ra'iisul wasaare ka ahayn qof puntland ka soo jeedo kuwo kale ayaa u arka dhaqaale iyo xuquuq dheeri ah oo ayna aan lahayn soomaalida kale hanala siiyo qaar kale ayaa u arka culays siyaasadeed madaxda puntland ka haysto gudaha puntland ayay shacabka puntland uga sii jeedinaysaa xaaladda dhabta ah iyada oo meel kale farta ugu fiiqaysa war dad kale waxay qabaan ah. go'aanka puntland iyo muddo kororsiga maamul goboleedyada ah. intuba inay aqabad ku yihiin dagaalka al-shabaab lagula jiro war haddii layga maqlaayo hal kalmahan oran laaye hooyadaa federaalka ha la soo maslaxeeyo dadku waa isku hawle aga wargooyin kursiga xamse cabdaar cidna lagu maslaxayn maayo warabwaanguuraba wuxuu yidhi ah. goosashada warkeedii batiyo gooni baa noqonta ah. cidda ay gubayso ma garan ah. loogu goodinayo aryadnaha waxaa kaloo hore loo yidhi ismaaha huurtaan heshiisehayd kala heerta kaahaybaadroon ismahuurtaan heshiisehayn kala heerta kaahaybaadroon war cabdulow soomaalida kalagoyina horaa waxaa loo yidhi haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama hura huraane hagarlii wax qabo ana lama huraane hagarlii wax qabo warwar ma haysida dani buntland ma hagran wuxuuna yidhi waxaan xoogga saaraynaa arrimaha gudaha buntland war muuse bixiyo siciidani la teliyey wuxuu yidhi hawliga dhammaata ku dhalatay caawe dhuxushaan ku joogiyo dhamacdii dareente dheel dheelma joogteen dhadhabo fiirso dhadhabo fiirso weliga kalamaane idinka buntlandey haysiine xamar weyn wax ka dhacay ma ogtiin idinka war ma goonistaag baa xamarweyne lagaga dhawaaqay war goonistaagiinna ma ahay xamarweyne waxaa ka dhacay fal xanuun badan nin danyarahoo gaari gacan korkiisa wax ku gadhayey ayaa askari minishii biyaa wuxuu u dilay laba kun oo shilin darteed waxaa yaab leh saddex kunas dhiibi lama kun wacasiri hadhoowaan dhiibaa maxaa loo dilaa aryaadhaha dadkan haddii shabaabna dila minashiidiyana dilayso waa u dhammaatee wax khayr qaba allaha keeno war cabdulla waxaa kaloo maanta degmada balcad ka dhacay askari isbaara joogay baa darawal mootabajaaj ku dilay sababtana waxaa lagu sheegay lacag baaday ku murmeen maalmo dhoweydna waad ogeydanoo waa tii darawal caasi wata toban kun darteed loo dilay hase yeeshee labadii nineed balcad wax ku dishay labadaba waa la qabtaa la yidhi maxkamadaana laga rabaa inay go'aan degdega ah ka gaar gaadho laakiin waxay su'aali ka taagan tahay ninka xamar weyne labada kun darteed ninka ku dilay asaga gacanta ma lagu hayaa war manshiibiya oo xamarweyne khaamusa madaxu ah eh. hadda xamar nin walba shan kun jaabka ku soo qaada miya war horaa waxaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasee la dili waaye war dilaay haddii aan la dilin asagaa wax dilaaya waa inuu dilaasara sare noqdaasaa la dili waaye wargooye ninkii wax dilaa xalkiisu waa dil ee qaatiliintii shabaab oo dilka dadka banaystay xaaladoodu xaggay maraysaa war jubbaland baad ka soo hadlaysaa war kalamaanay war ma haysiine dowladda jabuuti ee uu hogaamiyey ismaaciil cumar geelle dayax gacmeed ay hawada u dirtay oo waabay dirtayba war goonahin geella waa kii hadda noo yimid war jabuuti ay horumar iyo nabad iyo caano ku waar miyaa ilaahay u aqbalay war warka hayga dhexgelinine dowladda jabuuti waxay heshiis la gashay koox khabiirra ah oo teknolojiyadda qaabilsan oo ka socta hong kong waxayna ka shaqaynayaan sidii muddo shan sano ah jabuuti ay dayax gacmeed ugu duri lahayd hawada sare waxaana heshiiskaasi shaqadaas ku baxayaa la yidhi lacag dhan hal bilyan oo dollar waxayna sidaas jabuuti ku noqon doontaa ha la yidhi dowladdii u horraysay ee afrikaana ee hawada sare dayaxgacmeed u dirta war daroonis ma noo soo diraan dayaxgacmeed markay dirayaan war adaan warhayne madaxweynaha jabuuti wuxuu yidhi dagaalka al-shabaab waa ka qayb qaadanaynaa aryadaha samigae cabdullana waxa uu yidhi shabaab haddii laa kaala haatiya hal walba geedkuu hoos jira haddii laa kaala haatiya hal walba geedkuu hoos jira xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahaana waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka keena oad kala socoteen warbaahinta kulmiya anigoo cabdicaiis beerada barnamijka la socodsiinaya abdiraxaan kiisaa farsameynayay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa hees ay ku luuqeyso fanaanada aamina feer xuseen halkudhigeedinu yahay galmaroodi intaan barnaamijkan lamida ah ku kulmi doono nabadgelyo laba gabi dhexdood goobyaale go-ayo cidlada gaaf wareegaye go'ayoo cidlada gaaf wareegaye